alxamdu lilah salaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaah wcalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa ama bacd almaadatu araabica fi furuudi asalaati wa sunaniha wa makruuhaatiha wa mubqilaatiha wamaa yubaacu fiiha waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii afraad waxaynu maraynay fasalkii sideedaad maadadii afraad baynu ku jirnay almaadatu araabica maadada afraad fii furuudi asalaa salaada faradyaalkeeda gudaheeda ayay umaado tahay wa sunanihaa sunaani salaa salaada sunnayaalkeeda ayay umaado tahay wa makruuhaati an makruuhaati salaa salaada wixii loo qoonsadee loo rabinna waa umaado wa mubdilaatiha mubdilaati salaa salaada waxa buriyaana waa umaado wamaa yubax waxa la baneeyeyna waa umaado fiiha fi salaa salaada gudaheedii wax lagu samayn karo ee mubaaxii la baneeyen wax u dhimaynin intaaba maadadan afraad ayaa imaadaa awalan furuuduhaa furuudu salaa salaadii faradyaalkeeda furuudu salaati salaada faradyaalkeeda hiya salaada faradyaalkeedii kow alqiyaamu istaagidu fi lfariidati salaada faralkaa laysu taago marka la tukanayo marka fariidlo lagu yihi sunnihii adigoo caafimaad qaba fadhi waa ku tukan karta walow ajrigii uusan isla ekayn oo falilqaa'idi nisfu ajri ilqaa'im qofka sunnaha fadhiga ku tukada qofkii istaaga ku tukaday ajrigii la siiyey nuskiisa la siina falilqaa'idi qofka fadhiga ku tukada wuxuu leeyahay nisfu ajri qaa'imi istaaga ka ku tukaday ajrigiisa nuskiisu laakiin waa kuu banaanta adigoo qaadirba waxaa ku tukan kartaa faradka maya adoo caafimaad qabo awooda farad fadhi laguma tukan karo waa faradkii ugu horeeyey alqiyaamu istaagidu fi filfariidati salaada faradkaa gudahoodii la istaago waana lilqaadiri qofka awooda calayhi cala alqiyaam istaagiddaa qofkii awoodo wey falaa tasixu lfariida salaad farada ma asaxdo min juluusin fadhi kuma asaxdo min juluusin fadhi kuma asaxda lilqaadiri mid awoodana uma asaxda cala alqiyaami istaagid korkeeda daliilkeedii waa kana liqowlihi dabaweyne hadalkiibaa u daliila tacaalaa korahaye uu yihi waquumuu istaaga lilaahi liajilaahi dabaweyne dartii isu taaga qaanitiina idinka oo aamusan saakitiina oo quruudku sukuud wey zayd ibni alqam baa xadiid warina kunaa natakalamu fi salaati buyi salaada dhexdeeda waan ku bashaali jirnay oo qofka markii masbuuqu yaho jamaacada ay dhaafto gadaal uu ka yimaado safka markuu galo qofkuu gela taagaya wuxuu dhihi jiray ragcadeed maraysaan kaasna wuxuu dhihi jiray tii labaad baan ku jirna annagoo sidaa salaadiyo tukasho isku wadana xataa nazala qowluhu tacaalaa xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa waquluu lilaahi qaanitiin ilaa ay ka soo degtay suuratu lbaqara wey min awali maa nazala bilmadiina madiina haddii la tegay wax soo degay baqara u horeysay fa umirnaa bisukuuti wa nuhiina cankala ayadan hadday timid yaa la yihi salaadan baa hadlo waa dhammaatay ilaa amusawi qofka markuu allaahu akbar oo salaadu ka bilaabato iyo assalaamu calaykum tay ku dhammaato inta udhexaysa waxaan salaad ku saabsanayn ma soo qaadi karo laakiin saasaa jiri jirtay kolka qaanitiina saakitiina waa ku fasiri karta qaanitiina daa'iciina waa ku fasiri karta idinku eebahal musuu yihi ilaah adeecaya qiyaamina quruudka waa la yihaa salaada marka la tukanayo inaan sharab sharab laga siinin ee si degan loo tukado oo salaada la hagaajiyo taasna waa liha tuululqiyaami fi salaa salaada aada loo taagnaado daanisiina idinkooda adeecayo aamusayow idan waquumuu lilaahi qaanitiin waxaa meeshaas laga qaatay kelimatu lqiyaam quumuu marka binisbati lilqaadir qofka awooda salaada faradka waa inuu istaag ku tukado fadhi lama ogola daliilkeedii waa ka xadiidka xaggiisana waa qowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa u daliil sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelya allah ku badiye cimraan ibni xuseyn saxaabi jaliil oo qiimi badan cimraan ibni xuseyn baa la ereyay caaw wuxuu ku aamin bayni saxaaba malaa'igta intay u timaado cimraan isagoo jidka soconaya suuqa taagan baa malaa-igtu salaami jiri maasuumaa ku dhacday isbatan male waa ku dheeshay saxaabiga markii dambe baa kuwa yihaahdeen haddii lagu gugubo caafimaadaysa dabsida loogu waday baa la murxiyey malaa-igtiina banaanka ka martay hadhow buu isaga hadlo wuxuu yihi sida dabkan la iigu dhajiyey malaa'ig ig dib iguma dabkay diidaysa darkiibuu iska joojiye wuxuu yihi malaa'igta salaanteed intaan waayi lahaa cudurkayga iska qabay markii uu dadkii ka joogsadayna salaantii baa loo soo naqay cimraan ibni xuseyn geedaasaa ku dhashay isba talmale markaasaa nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam iraxun baa ku haysa tabarna ma haysid saad u karto u tuko cimraan ibni xuseyn muxuu nabiga kuyihi salli tuko qaa'iman waatii laysku ogaa waquumuu lilaahi qaanitiin baa laysku ogaa haddaad faradka tukanaysid istaag sallituka qaa'iman adoo taagan fain lam tastaic shardi wey markaad ishtaaggii kari weyday faqaacidan adiga oo fadhiya tuko fain lam tastaic fadhigii baad xamili weyday inaad ku tukato facalaa janbi dhinac korkiis ku tukow adoo dhinac dhinac u jiifa ayaa tukanaysa sidaana nabiga ku yiri idan binisbati lilqaadir qofka awooda salaada faradka inuu istaago wey si kale kuma banaana laba waxaa weeye anniya niyadii wey wahiya niyada waxaa wey casmu lqalbi qalbiga inuu u qasdo calaa adaa'i salaa salaada gudashadeeda korkeeda salaadii almucayana la cayino qofka salaaduu tukanayo ama waaduhum ama waa asar ama waa maqrib ama waa cishe kolka waa inuu salaadii cayino qalbigiisana ka cayino liqowlihi nabiga hadalkiisii waana u daliila niyadii sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiya uu nabiga yihi inamaa wax kale maaha alacmaalu sixatu lacmaal camal yaal asixidooda aw kamaalu lacmaal camalyaalkaa mid noqoshadooda biniyaati bisababi niya niyayaal sababtood bay camaashaas cideeda ahaatay oo amalaan niyo cuskaneyn maasaxay asaxay bay dhaqaaqa badanka ictibaaru male waa inuu niyo cuskan yahay haddaba waxaa isu taagtay salaad hadday tahay waa inaad salaadii ay noqoto salaad mucayana niyadii wey saddex istaag iyo niyaan joogna takbiiratu lixraam allahu akbar in la yihaaho xarmashada takbiirteedii salaada lagu galaayey halka asmaad ilaah badan tahay allahu kabiir haddaad tiraahi ama allahu cadiim haddaad tiraahi lagaa yeeli maayo eragay salaada ku ana runta ilaah cadiimna waa yahay kabiirna waa yahay raxmaan waa yahay raxiim waa yahay mubtadaha iyo khabarka allahu iyo akbar labadaa lafdibaa macayana xataa haddaad maxadhexgeliso allaahu raxiimu akbar tiraay laga yeelin warabaka fakabir baa soo aroortay takbiirat lixraam xarmashada salaada la galayo allaahu akbarteedii baa saddexa bilafhu allahu akbar la yiraa cibaaradan maahaan cibaaro kale oo intaasoo cibaaro ku macnaa la heli karaa laakiin waxaan tan salaad laguma xiran karo waryaab low allahu akbar maxay ka koonataa laba kelimood kelimatu allahu iyo kelimatu akbar allahu amax waa magaci eebow wixii kale soo horayba waa sifa min sifaatihi tilmaam laakiin magaciisa aramka ee eebba aan laga wadaayo waa allah kelimatu akbarna waa ismu tafdiil macnaheedii waa max wax la arka idiilkii alla ka weyn wax la arka idiilkii alla ka weyn idan kelimatu allahu akbar qiimigeedii waxaa kamida markaad salaada xigatay ilaa markaad salaada ka baxday halhayska carabkaaga aan laga waayey allahu akbar baad ku gashay kanadii baa kaa dhamaatay rukuucdoon baa tahay allaahu akbar rukuucdii baa kaa dhamaatay ictidaal baad u socotaa allaahu akbar ictidaalkii baa kaa dhamaaday sujuud baad u socotaa allaahu akbar sujuuddii horaa kaa dhamaatay juluus bayna sajdatayn baad rabtaa allaahu akbar juluuskiina waa kaa dhamaaday sujuudii labaad baad rabta allahu akbar sujuudii labaad baa kaa dhammaatay kicid baad doonaysaa allahu akbar wahaakada salaadii markaad gashay ilaa markaad ka baxday allahu akbar allahu akbar allahu akbar markaasaa ibayihi subxaana waaqimi salaata ina salaata tanhaa can ilfaxshaa'i waalmunkar waladikru llaahi akbar salaada waxaa ka weyn xuska eebe aad leedahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar dikrigaan ilaah aada ammaanayso cadamadiisi iyo weynigiisi aada qiraysid baa salaada iyo adduunka iyo adiga iyo wax walba ka weyn waladikru llaahi akbar wa aqimi salaata lidikri maxaa loo tukana ilaah in la ammaanaa loo tukana aqimi salaata salaada o lidikri laay lidikri aniga baa xusidayda darteed aada fiyaa fi salaati inuu xusayso wey kolka allahu akbartii lagu galay ilaa laga baxo iyadaa shacaa'ira iyadaa laysku dareensiinaya oo imaamka iyo maamuumka ay ku wada soconayaan allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar haddaba waxa weeye ilaahbaa wax walba oo aakhariya adduun iyo uunkaba ka weyn si walbana uga weyn wax ka weyn iyo wax leegna uusan midna jirin cibaaro yaablo tanaa soconaysaa marka marka lafdigaas baa mucayana haddaad sunno tukanaysid amaad faral tukanaysid markaad xiranaysid xirashadu eray kale ma noqon karo takbiiratu lixdaami bilaafu allaahu akbar lagu xirta wey liqowlihi daliilkeedii qaado liqowlihi nabiga hadalkiisii ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiye wuu nabiga yiri miftaaxu salaa salaada furaheeda aqal haddii la imaana ama warshad ama ayi meel ama isbitaal ama dukaan furay leedahay meesha albaabay leedahay furay leedahay idan salaada furaheeda ka waa maxay aduhuuru daahirnimo wey korkaaga dharkaaga gudashaada meeshaa taagan tahay inay daahir tahay wey furihii salaada wey korkaagoon daahir ahayn dharkaagoon daahir ahayn gudashaadoon daahir ahayn meeshaad toogan toon daahiraah adiga salaad maxaad iska ogta rabuxusati waad qaabilaysaa waa hufan tahay oo daahir tahay miftaaxu salaa salaada furaheeda koobaad aduhuuru waysa qabid iyo daahirnimow wa goorta salaadii aada gashay ee wax kale kaa xaaraam noqdeenna atakbiiru markaad kelimatu allahu akbar tiri allahu akbartaas magaceeda waxaa la yidhaah takbiiratu lxiraam maxay kaa xarimtay waxaan salaad ahayn markaad allahu akbar tiri ilaah baad qaabishay aakhiriyaadun midna shaqo kuma lihid munaajaatullaahi caza wajal ilaah baashaalkiisii baad mashquul ku tahay kolkaad assalaamu calaykum tiraahid markaasaa tahay nin soo noqday qofka kor hadduu ka yimaado su yimaado intaanoo kale assalaamu calaykum ma yira ilaah baad la baashaalaysa waad u dan sheeganaysa munaajaada baad ku jirtay aakhiri hadduu shaqo kuma lahayn ilaah baad qaabishay intaad dahaaro qaadatay oo isnadiifisay baad allahu akbar tiri odaf iyo adimaba isku dartay afkii maxaad ka tiri allaahu akbar adimadiina sidaas baad gacanta tiri baa tiri ilaahay waxaan adiga ahayn dabaalana suuray danka meli waxaan qaabilay adiga eebaa kolka allahu akbarta aad leedahay salaamtii wey markaad allaahu akbar tiri waxaa kaa xaaraam noqday waxaan eeba ahayn goormaad usoo noqon maysaa adduun iyo aakhiro soonta salaaddii markay dhamaato asalaamu calaykum assalaamu calaykum waxa weeye munaajaadkii eebbi iyo dantaad ka lahaydna waad soo dhamaysatay haddaad usoo noqotay markaasaa leeyaha takbiiratu alixraam allaahu akbartii xarimaysay een ogoleen waxaan salaada ahaynba in la soo qaado weliba qalban wa qaalaban wa lisaanan carabka waxaa la rabaa salaada adkaarteedii ayuu mashquul ku yahay qalbigana salaada axkaamteedii ayuu mashquul ku yahay maskaxdiiyo maankana cadamatullaahi casa wajal eebba weynigiisa ayuu mashquul ku yahay idan salaada dhuuxeeda khushuucaas wey kolkaad allaahu akbar tiri ilaah asalaamu calaykum maskaxdiiyo maanka eebbaad ku haysaa wasadaqa allaahu fii qowlihi qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun khushuuca waa maxay waxaan salaada ahayn yaan maskaxdaada iyo maankaaga midna soo gelin ibliis baa cadawa ajrigaagiina dhaawacaya sheekana kuu furaya waxyaalahaad awal u tabar weydayna kuu bilaabayo acuudu bilaahi baa kaaga filan la dagaala hadii isaga waaba wada jirtaane laakiin halaad wada qaabishan tahay afartan ragcad ama saddexda ragcad ama labada ragcad tukanayso halaha iskala dagaalan kolkaa maskaxda ka tuko oo qalbiga ka tuko oo xubnaha ka tuko oo carabka ka tuko oo salaadaadu yaya noqonin carabkiina inuu iska dhaqdhaqaaqayo wuxuu sheegayaadan ogey xubnihiina waa laablaamayaan rukuuc sujuud waxaad adduun qalbigiina xaggee jira reer dhaqaali jira guntidihii iyo maalkii iyo qorsha la dejinaya xoogaa haddaad joogtayba tan waxgeed maraysa marxadii koobaadba matii labaadba wax badan baa la arkay qof taagan oo taxiyaadsanayo isagoo saas u taagan faataxaad laga sugaayey atixiyaadkuna ama isagoo saas leh oo faatixada akrima see goorla haddaba waxaa la rabaa miftaaxu salaati uhuur wa taxriimuhaa takbiir allaahu akbar markaa tiri baad waxaan eebaahayn oo dhan kale af xirateen ilaah ku toos wa taxliiluhaa markaad ka xalaal noqonayso ballankaad eeballa gasheed u yeeratay allaahu akbar tiri tasliimu salaama nafsigu kolkaa asalaamu calaykum tiri kolkaa wixii ka dambeeya edaad la baashaali iyo dantaad qabsanaysa adiga addunya dhexdiina laguma jire ikaa rayni laakiin tobankii daqiiqo ama shantii daqiiqeed tukanaysay intaas keliya waxaynan inaga isu quurin iyo inaad u quurna qof intaad u yeerto oo tiraa hebelow hoo markuu ku yiraa oo haddana hebelkaad la qabsato sheekadii hebel muxuu ku oranay wuxuu ka oranaya war waana i yeertay waana iska jeesatay waxsaa haddaad daniga lahaydna baashaalkii waxaad iga rabtay ii sheegtid haddii kale maxaad igu yiri kolka intaad eebbu yirto allahu akbar tiri markuu eebbe ku soo qaabilay adiganaad aad ka leexatid xishoodara sooma nahlaan sooma allahu akbar maxaad ulahay maxaad qiblada u qaabilaysay sadarxawlo maxaad samaynaysay ilaah maxaad ugu yeeranaysay haddaad qalbigaagi iyo baashaalkii meel kaleeda aadaysid kolkii ilaah baad u yeertoo qaabishay isna wuu ku soo qaabilay kolkaadu si fiican ugu dan sheegan lahay toos iyo degaan la hadadahayna waxaad gashoota karadhabad iyo khushuuc la-aan iyo qalbigoo meel kale u daada iyo kolka waxaas xishoodaro hala xishoodo muddada hala isceliyo miftaaxu salaa salaada furaheedii aduhuuru daahirnimo wey wa salaada wixii wax kale lagu xarimayey atakbiir allahu akbar bay salaaduna ku xiranta wixii kasoona kaaga xaaraam noqda watacliiluha salaada ka xalaal noqoshadeedii aad ka xalaal noqonaysayna atasliimu assalaamu calaykum xadiidkaas au daliila afar qiraa'atu lfaatixa faatixadii akrinteedii oo salaada in la tukado faatixadii la akrinin daliilkeedii waa kan ka rasuulka hadalkiisii waa u daliila sala allahu naxariis allaha badiya caleyhi rasuulka korkii wasalam nabadgelya allaha ku badiya uu nabiga yiri laa salaata salaadii uma jirto liman qof lam yaqra' an akrinin bifaatixati lkitaab kitaabka qur-aanka faatixa suuradii horeysa xadiidka imaam bukhaari baa wariyey adiladeennii bay kamid tahay aynu niri ragcad rukuuc lagu soo gaaray ma tirsana haddii nabigii ba salaad aan faatixa lahayn ma jirto dee ragcaddii waa juz mina salaati kamida ragcadaan faatixa lahayn sida loo tirinaya amaa imaamkii kaa xambaaraya lama hayo daliilkeedii waxaa rasuulka ka sugnaatay inuu yihi salaada markaad imaanaysaan u imaada salaada wa calaykumu sakiinatu waalwaqaar idinkoo degan oo culus yaa salaada imanaysaan kolkaad timaadaa kadib fama adragtu waxaad soo haleeshaan fasalluu tukada wamaa faatakum wixii idin dhaafay faatimu dhamaystirow wamaa faatakum halihii idin dhaafay fayaxmil cankumul imaamka idinka qaadayo cibaada beenihi kama qaado cibaada maaliya haddaad intaa sakadaadii ka ururiso xoolahaaga aa tiraahi hebelo walaalow qaad kistaan beesada yaa sakadii iga gooday adaa masaakiin ku dhex jire dadkaa masaakiinta u qaybi nabadii canow cibaada maaliyow laakiin cibaada badaniya yaa kaa soomayo yaa salaad kaa tukanayo salaaddii waa cibaada badaniya layskama tukan karo haddaad dhimatay haddaad nooshahay midna cid kaa tukanaysaa male laa juz-an minha gabal salaadii kamida lagaa qaadi maayo walaa salaada idinla lagaa qaadi maayo badankaagaa lagu kalifay adaa lagaa rabaa waxaa lagu dabciyey xasba daaqatika intay tabartaada la eg tahay sidii amwaan ibni xuseyn salli qaa'iman fain lam tastadic faqaa'idan fain lam tastadic facalaa janbin kolba sidii adiga awooddaada ay la egtahay u tukaa lagu yiri laakiin cid baa kaa qaadaysa ama kaa tukanaysa warkeedii ma jiro laa salaata salaadii uma jirto liman qof an lam yaqra akrin abaa xaniifa raximahullah baa yihi waidaa qur-a alqur-aanu fastamicuu lahu waansitu lacalakum turxamuun baa soo aroortay salaada hadday jahri tahay sida fajarka ama maqribka ama cishaha waa salaad jahriya imaamkii baad maqlaysaa waxba ha aqrinin imaamka dhegeyso laakiin haddaydan salaada jahri ahayn hadday jahri tahay warka waad akrinaysaa sidoo kale faatixaad idaa dhegeysatay wixii faatixada ka soo haray markuu imaamku mashquul ku noqdo waad faatixadii akrinaysa kolkaas sheekhan aragtidiisii ra'yigaasuu ayiday wuxuu yihi khayra laakiin anahaa faatixadii tasqutu waa dhacda can ilma'muumi imaamka ma qofka ma'muuma waxay ka dhacdaa idaa jahara waa laga qaaday laguma leh imaam baa ka qaadayaa kuma leh akrintii waajibka ayd baa ka dhacday buu kuleeyi maxaa jira imaamkiiba akrinayo isna waa kolka qiraa'adii aad la socoteed maqlaysid adoo akrinaya ayay lamid tahay daliilkeedii waa sugnaaday nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi haaruun goortay daaleen fircoon iyo gaaladii la joogtayna ay ka hol waayeen bay inkaartameen nabi muuse inkaarta jeediyey rabbanaa inaka aatayta fircawna wa wamala'ahu ziinata waamwaalan fi lxayaati اdunyaa rabbana liyudiluu can sabiilika rabbana tmis calىa amwaalihim washdud calىa quluubihim falaa yuuminuu xataa yarow lcadaab alaliim nabi muusa saa u hadla inkaarta jeedinayey oo alla la hadlaayey wa kaana haaruun yuamin calayhim asalaatu wasalaam haaruunna wuxuu lahaa aamiin aamiin aamiin aamiin buu lahaa jawaabtii eebba labadoodii bay ku timid qaala qad ujiiba dacwatukumaa xagees haruun ku hadlay nabi muuse keliyataa hadlay ilaahna wuxuu yihi qad ujiiba dacwatukumaa labadiina tugmadiini waa la aqbalay kolkaa wuxuu uga qeyb galay maadaama dantay mid keliya ta ahay marka wixii jeedinayeyna wuxuu ninkii waayeelkaa nabiyullaahi muuse kana uu dacwadana maqlayay aamiinna lahaa labadoodii inay duceeyeen ayaa rabbi u ictibaaray qaala qad ujiiba dacwatukumaa fastaqiimaa walaa tatabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun idan haddiiba salaaddii jahriyo tahay imaamkii ugu aqrinayo adigana aada qiraa'atulimaam la socotid dhuuxaysid dhadhansanaysid hadday dhammaato aamiin leedahay markaasay kaa dhacday cidba xambaartay laguma hora hayra annaha faatixadii tasqutu waa dhacda can ilma'muum qofka gadaal joogaha xaggiisay ka dhacda idaa jahara hadduu dhawaaqo imaamuhu maamuurka imaamkiisii bilqiraa'ati qirada haddii la jahro oy maqrib iyo fajar iyo cisho tahay waa ka dhacda sababkuna id annahu maamuurka dambe ma'muurun waxaa la faray bilinsaati dhagjalqin baa la faray waidaa qura alqur'aanu fastamicuu lahu waansitu fastamicuu waansitu kaalowe irsaadku waa aamusid istimaacuna waa dhegeysi wuxuuna ka duwan yahay fastamicuu iyo fasmacuu kale labow maqal aada shanqartii maqashid adigoo niyo u lahayn iyo inaad wixii dhegtana u hurguftidoo laalaadisid maskaxdiiyo maankana ku dartido dhegta markay shanqartii maqasho dhegtana ay qalbiga u dhiibto oo wixii aada maqashay aada garanaysid kana laba wey kolka istimaaca waa dheghaaricin adi wixii dhegta u jalqisidoo maqashid fahamtidna kolka idaa quri'a alqur'aanu marka la akrinayo fastamicuu dheghaariciya waansitu aamusa ma isu keeni kartaa adig inaad xagna hadlaysid xagna dheghaaricinaysid adaaba isku buqay maya kolka labadiiba waa laysku daray fastamicuu qur-aanka la akrinayo u dheghaariciya waansitu shidhaha dhow daliil waliqowlihi nabiga qowlkiisiina waa u daliil sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye iyaa kabara limaam allaahu akbar haddii imaamku yiraa fakabiruu idina allaahu akbar kataba dhaha waidaa qaraa hadduu faatixadii bilaabana waansitu dhegta raariciya waidaa asara alimaamu imaamka hadduu siraysto kuwa alla tukanayo ayaa ah casariya duhur baa la tukanaya qara'a alma'muumu ma'muumkii waa akriyaa wujuuban markaas dambe waajib ahaan ayuu u akrinayaayo inuu akriyo waa waajib oo ragcaddii dambe ee maqribka labadii ragcadooda dambe ee cishaha duhurkii iyo casarkii intuba waa inaad akridid ilaa imaamaad maqlaysid male waidaa asara alimaamu imaamka hadduu qarsado qara'a almaamuumu maamuumkiiba akriya wujuuban waajibnimu u akriya shan faradkii labaad ay salaadu leedahay faradkii shanaad ay salaadu leedahay afar baynu soo sheegnay alrukuucu jilba qabsi wey jilbaha inta la qabsado arukuuca wey kolka markaad jilbaha qabsatid dhabarkaagana uu sinmo oo qadaadka iyo sinaha sida miiska shaha lagu cabay u sinmaan baa la rabaa madaxa in hoos la geliyo oo dabada laga fiqa lama rabo madaxa inta la gediyo foorarkii la hor dhaafiyo in sidti la fariisoo kale aad afkaagii jilbaha ku dhaweysa oo dabada taagtima sidoo kale bilcagsi inaad faraha fidoda looyaha ku qabatido sidii waraabe meel ka baxa oo kale xataa magaca tiraahayna nama rabo waxaa la rabaa qadaadkaa iyo dabadaaba sida miiska shaha lagu cabo inay sinmaana la raba isuma jeedid adiga laakiin dabaala laga raba isuma jeedid ummadda kalea kuu jeeda balse inaad dadaashid oo aad ku dadaashid rukuucda labada gacmood markii labada low la saaro dhabarka iyo qadaadkana la simo muddana saas lagu aado taasaa rukuuc la yira ee haddaan deganaan ba jirin oo intaad yar saas u gabatay haddanaad ka booday maya lix waxaa weeye arafcu kor noqosho minhu min arukuuci laga kor noqdo waxaa u daliila ah, liqowlihi nabiga hadalkiisii waa u daliila ah, calayhi nabiga korkiisa asalaatu naxariisiyo wasalaa nabadgelyo haatee lilmusiib qofkii xumeeyey salaatahu salaadiisa xumeeyey saxaabi jaliila wey khaafic ibni khallaad baa la oran jiray khaafic ibni khallaad nabigoo masaajidkiisii ku jira ayuu kor ka soo galay salaadaynu tukan jirnoo kale ayuu laba daqiiqo kalaxgasi nabigu waa dhowya khaafic markuu dhamaystay wixii isaga ay la ahayd salaad ayuu suubanaha u yimid oo waa salaamay halkuu salaamay buu yihi nabiga id salaataka fainaka lam tusalli waxaad tukatay salaad ma ahayn kac ku noq raafic waa noqday siduuba u bartayba haddana sidii buu yeelay laba daqiiqu kala tuuray nabiguu ku soo noqday id salaataka fainaka lam tusalli ku noqo waxaad tukatay salaad maahay saddex goor haddii la marayo isna uusan sidii u dhaamaynin ayuu dan sheegtay waladii bacasaka bilxaqi laa uxsinu hayraha ilaahay xaq kula soo bixiyaan ku dhaartay sa adiga arkaysaa iga dhaba waxaan akramayaa male saantaasay uma tukan karo farisaay marka waa lagu barayo mataqaani wardheer baa loo jeediyey idaa qumta lisalaati faasbiqi lwuduu waysadaa laga soo bilaabay saadnaa tukata doonayso marka hore si wacan oo layqaanso weyse qaado markay weysadii kuu dhammaatana uma istaqbil ilqibla qiblada adoo isku duwan oo agaasimanoo hagaagsan oo qiblada fool ka saaray fakabir allahu akbar dhe inuu ku dheerana waxaa u keenay aqoon la-aan suubanihiina intuu u yeeru salaadii baray wixii ninkan loo sheegay arkaanu salaadu arkaanu salaadu waxaad arkaysaa marka saxaabiga salaada meeshuu uga dhelay salaada labay ka koobanta aqwaalun wa afcaal wax fala oo adimada laga sameeyo sida rukuucda iyo sujuudda iyo itidaalka oo kale iyo wax erayo afka laga sameeyo sida faatixada iyo ataxiyaadka iyo nabigoo lagu saliyo iyo salaamo naqsiga wadaadka wuxuu ku dheelay afcaashay ahayd aqwaasha ma ahayn waxaadna ka garanaysaa tarkiiska subanaha calayhi salaatu wasalaam kolkuu wax barayey raafic ibni khallaad markii wax la barayey nabiga wuxuu ku tuuntuunsaday xagga afcaash farka xataa tadmaina raakican factadil xataa tactadila qaa'iman fasjud xataa tadmaina saajidan fajlis wahaakada idan aqwaashii iyo afxaashii ninkan laguma canaananin aqwaashii afxaashii ayaa aada iyo aada loo adkeeyey marka salaada haddii qiimiga laga qaado waxaad garanaysaa waxaynayan ahayn can rafci minhu rukuucdii oo laga kor noqdo liqowlihi hadalkii nabiga aw daliila calayhi nabiga korkii asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyaha aatee lilmusii kii xumeeyey salaatahu magaciisa ar caan muxuu ku noqday ninkii salaadiisii xumeeyey ayib salaadaada haddaad xumayso sow adiga dhibaatada koobaad ku iman awalan dhilan waajibkii la saaray gudanisow maahid wahaaniyan salaadan waa raasumaale ajrigaad rabtay dembi dhaaf iyo jannaad rabtay ma waxa xunaad jannada ajri ku helaysa salaadaad ku dheshay wadan waxba sugayn miyaad dembi dhaaf iyo janno ku heli ku heli maysa marka waxaa tahay nin aanna sanin waxna samaynin fii taariku salaadka meelaha iska jeefana ma adan nasanin waxaad tukatayna male kolka musiiu salaatihi rasuulkana salaada calayhi salaatu wasalaam kolkuu nagala hadlaayo wuxuu nagu yihi salluu kamaa ra-aytumuunii usalli saad aragtay inaan u tukanayo u tukada idina marka waxaa la rabaa gaayatu aljuhdi waalistitaaca inta awood iyo tabaraad leeda inaad isku daydid inaad u tukatid sidii nabiga u tukaday salaatu wasalaam haddaad ba salaadii u areegtid cimaas korka lagaa saaray oo aadan kana bixi karin nafsnaad u lahayn oo tiraaha ishiya naag xunba waa la dedejiya ishiya naag xunba waa la dedejiyaa marka aan tukanaba haddaan la dhihin oo la yidhaha walaalow mar naga rid sheekh mar naga rid haylo badanaan aan leenahay so hadduu uu imaamkii kiradii dejiyo salaadii suubiyeen sanadka lugoyo badan waxaaba intaanaa la rukucsana intaanaa saan laha intaanaa saan laha maxaa la noqday munaafiqiin maxaa u daliila qowlu lmawlaa tabaaraka wa tacaala waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala haddaan farax iyo miyasami iyo rafaynba lagu imaanin ee xagajiid iyo war nurtujiya oo ibliis intuu dusha kaa fuulo kolkii salaada laysu taago aad meel qaadi wayso aada jimicsi bilaawdid oo safka intii la hagaajina aada dhibsatid safkiiyaa la hagaajina markii safka la hagaajiye kadib salaadii la gela intaa dhib kugu noqotay war adeerow safkan dadka isagaa safan doona naga wada dhig waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaalaa yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allah ilaa qaliila marka waktiga kale suubanaha wuxuu dhihi jiray arixnaa biha yaa bila sheekadii iyo reer dhaqaalihii dukaamagadki maqaayadagadki hawlihii ilma dhaqaalayntii lagu jiray yaa culaad iyo dhibaata adduunyada waa ku daalay aan ku raaxaysana salaada arixnaa biha yaa bila salaada noogu raaxew inagana xaggay naga joogtaa arixnaa minha culayskeeda dhaafay kol nooga raaxeen arixnaa bihaa arixnaa minhaa kolka musii salaatahu in la iska ilaaliyo wey salaadan waa ra-sumaalkaagii adigaa dembi dhaaf iyo janno ku helaaya iska hagaaji salaada waa munaajaatu rabbika ilaahay weynaaye waaxidkaa ah, baad qaabishay xisho uma ka gadaal irkac ruku xataa tadma ilaa aada nagaatid raakican adoo rukuucsan uma ka gadaa irfac rukuucdii ka kor noqo xataa tactadila ilaa aada kaatid qaa'iman ictidaalka rukuucdaad ka timid sujuudna waa maagan tahay ictidaal baa u dhexeeya inaad sidii markii aada faatixada akrinaysay aada u taagnayd si aada isu taagta laakiin adigoo weliba sidii usii foorara tafiina ku sixaydan yihiin ictidaalkaaga iljabisu inuu noqdo oo markaa rukuucdii ka kacday allahu akbar allahu akbar isaad ku dhacday markiiba xataa tactadila qaa'iman waa in markaad faatixada akrinaysay kor qofkii kaaga jeeda uu yihahda waa qof taagan qofka maadaanba waa qof taagan ba lagu lahayn oo saad rukuucdii uga soo kacday unaan haddana sii waday maya tii lagu diray maaha musiir salaatahu wuxuu wadaadkii eedayn wadaadkii nebigaa baray maalinkii kadibna uma noqonin innaga ceebtii naloo dhaafay almusiir salaatahu inaga waxaa la tukana soomaali soo yeesha si maaha al intaad wadankii joogteen waa tukan jirteen maxaa lagu tukan jiray salaadaha fajir hadday tahay isha hadday tahay so labada qulaciyo qulwale marka kunay yaa baqare ku tukan jiri yaa aali cimraan ku tukan jiri maaweysanka nafta loo keenay salaad subax baa la tukanayo labada qulaxuugi waa dhama qur-aanka rukuuc rukuucuu leeyahay laga bilaabo baqara barabnaas baa lagu tukada rasuulka salaada subax sisiina aaya ilaa ma-ti ayu akrinji eeshaayakum hadduu nabiga salaad maqrib acraaf ku akriyay alflaamimsa wafuur hadduu ku akriyey salaad maqribna adilibni xaatinkaas soo islaamay oo yihi anigoo hidaayadiina igu dhacday weli tawxiidka aanan ku dhawaaqin suubanaha aan u imid agtiisa aan jooga maqrib buu geliyey waa tuuri buu ku akriyey weligay qiro ka qurux badan ma arka maqribbii waa tuur ku tukaday annagana fajran labada qulacoodu ku tukanay dii loo dadaalo ubaxaaya waxaa la akrinaya oo nasra haddaba sida salaada iyo qur-aanka laysu hagaajiyo qur-aankaas dheerdheer iskaba dha mufasal markii laa tuqadim laga bilaabo ilaa laga gaaro birabinaas annagaa nahna subax khamiisaad yaa lagu tukadaa oo loo badanya salaaddu kolkaa waa kala duwanta waxaa weeye subax khamiisaad tiwaalu lmufasal wa awsaatuhu wa qusaaru lmufasal waxaa la kala yidhaahdaa mufasal waa subxii khamiisaad intiisa dheerdheer iyo intiisa dhexe iyo intiisa yaryar xuduudkii baan idin kala sheegaya laga bilaaba yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu ilaa laga gaara cabasa watawalla owanaasi aaggaa u dambaysa intaa tiwaarulmufasal baa la yihaa waxaa lagu tukadaa salaada subax iyo cishaha iyo duhurkaa lagu tukadaa awsaatu mufasal laga bilaabo cabasa watawalla ilaa waleyli idaa yagsha duhurkii casalkaa lagu tuka laga bilaabo waduxaa waleyli idaa qula cudu biribinaas laga gaarana maqribkaa lagu tukada waa ka dhaqankii islaamka iyo salafu saalixa maqribka waktigiisa yar laga bilaabo waduxa ilaa biribinaas baa maqribkii lagu tukada casarkiiyo duhurkana cabasa watawallaa ilaa waleyli idaa yakshaa baa lagu tukadaa iyo ishaa laa tuqadim iyo cabasa inta ka dhexeysaa lagu tukada ragcadba ragcadday ka dambaysaa laga badiya oo tii horaa la badinaya ragcadda koobaad ta labaad bay ka dheertahay ta saddexaadna ta labaad baa ka dheer tan u dambaysa ta saddexaad baa ka dheer wahaakada labada ragcad midda horaa la dheereeya ee haddaad ragcaddii horena suura gaaban ku akriso ragcaddii dambena suura dheer lama raba lakhbatada sunnada sidaa maaha ragcadda u horeysa waa loo badiyaa ta xigta xoogaa baa laga yareeya ta xigta waa laga sii yareeya marka sida xoolaha loo daajiya agaarta loo falo iyo salaada u baahanta in loo hagaajiyo dhowrba la taago ee salaad hidiyo dhaqana aan macluumaadkeedii iyo laqabinta cilmigeedii ee iska tukan dadkaba waa tukadaan ama iska tuko ama sidii habraa islaamku markay waashay dhihi jirtay wax kale ila gudboon inaan iska tukada un baan garanaya wax kaleba hadda ilama gudboon iska tukan soddon intay gabarayda shallaysanaysa la rabay tukasho hawshaad maaha loolan bay ku jirtaa naagta lalaqabi iyo adduunye kamaskooskeediiyo tuma shallaysi bay ku jirtaa iyadaa iswad wada hadhow markeed ilma daysay ilmihii kala durdurkeen gabdhihii la guursaday wilishii naga kala guursadeen odagii yareeyey xooga guryo balool baa ku dhacay waa la egleeyey markaasay leedahay ninkii aanu dhaxayna waa kaa iska dhaqaaqo naagta guursaday kuwaan dhaana kala dhaqaaqe wax kaloo ina gudbeen male inaan iska tukado ma ogin waa markay wax walba gabtay lama raba salaada goortaasi ma axsana taacati washaabu washaabunashaa fii cibaadati rabbii iyadoo gabanay salaadii waa laga raba maxaa jira haddii la abuurayeyba dan kale lagama lahayn inuu ilaah caabudaa laga rabay marka soomaali salaada sidaa u dhaanta uma arka xataa tadmaina raakican uma arfac xataa tactadila daa'iman toddoba sujuudu wey sideedna arrafcu kor noqosha minhu min asujuud laga kor noqdo wey liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korki wasalama nabadgelyo allaha ku badiye min musii kii xumeeyey salaatahu salaadiisuu nabiga u yihi uma asjud sujuud xataa tadma-ina ilaa aad nagaatid saajidan suubanaha umuurtaana suda min sabcati acdaa khaladaad badan baa sujuuda dhaca waxaa la rabaa labada lugood oo faraha siidooda ah oo dhulka inaad ku qabatid labada lowna ku qabatid afar <clears throat> labada gacmoodna ku qabatid biyo wejigana ugu dartid <clears throat> markaasaa rasuulku yihi calayhi isalaatu wasalaam umirtu an asjuda min sabcati acdaa toddoba xibnood inaan ka sujuudaa lay faray haddaad reerwadi tahay oo taqaan daanyeer biyo cabaay wuxuu daanyeerka intuu is ururiyo oo lugaha sidii wax u gacantoodinay biyahana iska fiirinayo yaxaasku iska ilaalinayo yaxaaska indha ku arki maayo laakiin haddii yaxaaska soo socdo biyihii baa soo dhaqaaqay sooma hir baa reer nebigu yiraa kolkuu arkay hirkoo sanka ka taabto waa boodaya biyaha bilaash ma soo dhaqaaqa hadduu rabku dabayn soo rixiy yaxaas baa biyihii soo gujinaya oo dhexda ku jira nab buu dhulka ku leeyay dib buu isu dhigaya lugaha dhan buu laabaya wuxuu rabaa mar hadduu dareen yar harkana inuu daw xaggaas ku dhici doonayo saasoo dhulkii loogu dhagaal rabo waxaad aragtay kuwa marka ay wejiga dhulka dhigaan lugihii soo qaadaan qaarna sidii neef waraabo la tegay iisaan u lalaadinaya luga dhulka ku sugi mahayuun ganmadowgii waaba hadday dhulka u gaaraan neef baxa la tegoo kale saas u jiidaas waxaa la rabaa lugaha faraha siitooda in lagu qabto intaas guusanta labada log ku dar labada gacmood ku dar wejigii ku dar intaa dhulkaa isugu tageen ee markaad wejiga soo wadana lugihiisii qab wejigii markaasa midaalku waxayan wejig intaan la keenin umuurtu an asbida min sabcati acdaa todobada xignood dhulka inay isku gaaraan oo markaa kadib rabbi lauso subxaana rabbiya laclaa waa iman doonta wabixamdihi la yihaaho kolka wadaadkii sujuudda fudaydiyey uma waxaa lagu yihi xataa tadmaina ina saajidan uma arfac sujuudii ka kor noqod xataa tadmaina jaalisan labadaa rukninama naqaan inaga laba ruknibaa udhexaysa labada sujuudood maxay yihiin labadaa rugni aljuluus bayna sajdatayn waطumaaniinatu fiihi fadhi salmugii loo fadhiisto iyo xasil fadhigaa lagu nagaado labadaasaa ku jirta inagana inagoo sidii gacmaha noo fulaan yaan laba goor ku daarnaa wejiga dhulka baa dhamaatayba julus bayna sajdatayn watumaainatu fiihi male saan dhulka loogu hayy oo wejigii marna saan la yiri markana saan la yiri oo laga farasi kama halla kama jira laba rugniyaa mardan aljuluus bayna sajdatayn aaway watumaniinatu fiihi aaway waana kan daliilkeedii xadiidka imaamu bukhaari uma arfa xataa tadmaina jaalisan waliqowlihi tacaala ilaah qowlkiisiina waa u daliil yaa ayuha aladiina dad aamanuu xaqa rumeeyo irkacuu rukuuca wasjuduu sujuuda tisca waxa weeye adumaaniinatu xasilid maxaa lagu xasilayaa fi rukuuci kow rukuucda gudaheeda wa sujuudi laba sujuudda gudaheeda waalqiyaami saddex oo itidaalkiya waljuluus fadhigii udhexeeyey labada sujuudood afartaba lagu nagaado iyaguna waa fardi min faraa'idi salaa liqowlihi hadalkii nabigaa u daliila sala allahu calayhi wasalama lilmusii'i salaatahu kii salaadiisii xumeeyey uu nabiga u yidhi xataa tadma'ina kolkaasaa dakara nabiga u sheegay lahu kii salaadiisa xumeeyey daalika tuma'niinadii wuxuu ugu sheegay fi rukuuci inay rukuucdii tuma'niina leedahay wasujuudi sujuudiina tuma'niina xasiray leedahay waljuluus bayna sajdatayn tumaaniin uu leeyahay wadakara lahu lictidaal ictidaalkiina wuu sheegay fi lqiyaam istaaga tumaanadii baldhigeysa marka magaceedaad maqashay macnaheedii badami wa xaqiiqatu tumaaniina tumaaniina runteedu waxaa weye anyamkusa raakicu ka rukuucsan iyo wasaajidu ka sujuudsan iyo waljaalis ka fadhiyo labada sujuud dhexdooda awil qaa'imka taagan waa inuu magaado bacda istiqraari acdaa'i xibnihiisu hadday sugnaadaan ka gadaal zamanan waa inuu nagaado biqadri maa yaquulu intuu ka yihaa subxaana rabbiya alcadiim maratan waaxida bal ugu yaraan intuu kolka yihaa waxaa weeye marka rukuucda markaad u socotid foorarsigaad sii foorarsanayso eed gacmaha lowyaha saaraysid ee qabsanaysid si socodkaas rukuucda kama tirsana waa u socotaa rukuuc laakiin kuma jiro markaad ka noqonaysid rukuucda kor toosays kuma jiro laakiin rukuuc goormay bilaaban waxay bilaabanaysaa bacda istiqraari cadaayi markii aada dhabarkii sintid jilbihii inaad dabsatid kadib baa rukuuc kow lagu leeya wahaakada sujuudu haddii la sujuuda sii socodkaad sujuudda usii socotiin kasoo noqodka midna lagu tirin maaha ee markaad toddobadii xibnood dhulka ku qabatid kolkaasay sujuud ku bilaabatay ka gadaal waxaa lagaa rabaa subxaana rabbiya alcadiim wabicamdii intii la yira subxaana rabbiya alcadiimna annaga maba dhahno og waxaa la yidhaahdaa sub sub sub sub sub sub sub siin ba lagu reebay intaanaad ma waxaa la rabana waa maxa erey la kartaa rabaa subxaana rabbiya alcadiim wabixamdi waa taynu niri salaada dikriga lagu xusa ilaah baa ka qiimi badan waaqimi salaata lidikri kolka ereygaad ku dhawaaqaysid waxaa rabka qabanaya oo xuruuf carabi aleh ah oo macnihiisa la kasawo marka allah akbarta laleeyahayna darraq baa yeelaysa alla akbar lamale carabki baa la dabadoorinaya fulalkii baa laga badiyey nidadii waa tay allah akbar la yihaah laakiin waxaa laleeyahay allahu akbar ma waxaa laleeyahay allahu akbar ma waxaa laleeyahay subxaan allahi lehe sub sub sub sub sub sub baa la yihi sub sub kolkaa macanihiina isgediyey sub sub sub sub wey somaal haddii siin laga dhigana cay wey adigoo lagu farayoo kale sabiga cay baa la yihi laakiin tasbiixdeedii kullaha waa ka tagtay marka sub sub sub sub sub la yihi ka tagtay waa ka baxday macnihii dejiyey idan bacda istiqraari aabaayi xidrihiisu hadday sugnaadaan ka gadaan zamanan waqti waa in uu yihaa biqadri maa yaquulu intuu yihaa subxaana rabbii rabbigay ceeb aan badana allihan alcadiim ee weyna inta la yidhaahdana maratan waaxida ugu yeel saddex goor baa u yir kolkaad keligaa tukanaysana kow iyo toban goordhe kolkaad muslim tujinaysana saddex goor subxaana rabbiga alcadiim wabixamdi subxaana rabbiy alcadiim wabixamdi subxaana rabbiy alcadiim wabixamdi wamaa zaada wixii mar ka badan buu shiikhii yihi calaa haada alqadri qadarkaa wixii ka badan fahuwa sunna sunuu noqonaya tobana salaam waxa weeye salaamo naqsigii wey kow iyo tobanna aljuluusu fariisaso wey lisalaam salaamo naqsigii loo fariisto wey falan yakhruju kii tukanayay kama baxo min asalaa salaada ugama baxo bikayri salaa oo salaada markay dhamaato taxliiluha tasliim waataynu soo marnay asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullah ayaa looga baxa eray kale oo looga baxa male walaa yusalli mana salaama naqsado ka tukanayo ilaa wuxuu salaama naqsada wahuwa isaga oo jaalisun fadhiyo liqowlihi hadalkii nabiga u daliila caleyhi nabiga korkii wasalaatu nahaari isjin wasalaam nabadgelyahaatay uu yidhi wa taxliiluhaa xalaal noqoshadii salaada hawsheedii laga xalaal noqonayo atasliim salaama naqsi wey laba iyo toban atartiibu isku xiji baynan arkaan arkaantan aan soo marnay salaada ee fariilihii sheekha ka cabiray arkaantii wey waa in la isku xijiyo isku xijin macnaha sidee adiga allaahu akbar ba oran oon takbiiratu lixraam rigin haddaad tiraa faata horta akrinaya iyo kaa yeelay maya inaad sujuudda xisjaalkii ka hormariso waxaa lama ogolo salluu kamaa ra usalli waatuu nabiga yihi marka salaadda kay laga bilaabo ilaa salka lagu geeyo sidii eebbana u jideeyey nabigana noo baray iyadii baa loo tixaya marka agaasimudaa salaadda la tartiibinayo laysku xijinayana waa rukni min arkaani salaa atartiibu isku xijid bayna dalka arkaanta dhexeedii laysku xijiyo falaa yaqra' ka tukanaya ma akriyo alfaatixata faatixadii akrin maayo qabla takbiirati alciraam allahu akbar intuusan oran faatixa akrin maayo walaa yasjudu sujuudi kari maayo qabla an yarka intuusan rukuucin iyo hay-atu salaa salaada habkeeda xufiidad waa la xijiyo dushaa laga qabta rasuulka xaggii baa laga xifdiyey sala allahu naxaris allaha badiy caleyhi rasuulka korkii wasalama allaha nabadgeliye wacalimaha habkii waxaa ogaaday asaxaabatu asxaabta ogaato toban sana u tuujinayey markii la bilaabay ilaa haddii suubanaa la oofsadayna sidaa lagu waday haddii la ogaaday sidii amarkaana yimid waqaa wuxuu nabiga yihi sala allahu naxaris allaha badiy caleyhi nabiga korkii wasalam nabadgelya allaha ku badiye wuxuu saluu tukada kamaa sidii si lamida ad ra-aytumuuni anigaba igu aragteen usallii inaan u tukanayo falaa yajuusu ma banaana taqdiimu mutaakhirin say gadaal jira horumarintiisii fiiha fi salaa salaada gudaheeda oo salaamo naqsigii lagu dhammayn lahaa in laga bilaabo lama ogola walaa taakhiru mutaqadimi mid horeeye gadaal ugu dhiijay isna lama ogola watakbiiratu ixraamkii allahu akbar salaada u horeeyey in dib la mariyo taa la yeeli maayo falaa yajuusu ma banaana taqdiimu mutaakhirin mid dambeeya hore u dhigidiisii fiiha salaada gudahooda walaa taakhiru mutaqadimiin mid horeeyey dib u dhigidii ma banaana wailaa haddii mid horeeyey dib loo dhigo ama mid dib jiray horey loo dhigo fadarat isalaatu salaadii waa burtay sunaheedu waa badan wallaahu aclam